alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay shubahada shanaad ashubhat alkhaamisa madmuunkeedu muxuu ahaa haye maxaa tidhi dadka saalixiinta kor uqaada codka kor uqaada codka kor uqaad maqashey gaasaa la rabaa inay ku maqlaan aniga iska daayo he nacam <clears throat> shubahada shanaad madmuunkeedu waa kaa inoogu qoran talkhiiska waxaa weeye man ankara ducaaء الصاalixiin طalba lishafaacatihim cinda allah fahuwa munkiru lishafaacati الnabiyi salى الlaه alيه waslm qofka diida in la baryo dadka saalixiintaa iyadoo baryada ujeedada laga leeyahay tahay qofka inay u shafeeco qaadaan in iyagu wax siiyaan maaha inay u shafeeco qaadaan iyadoo la doonayo wuxuu diiday shafaacadii nebiga calayh isalaatu wasalaam shafaacada nebiga qofka diidaana waa kufriyayaa ana shafaacatu nebiyi calayh isalaatu wasalaam habatat biladilati almutawaatira ayib jawaabu hadihi shubha shubhada jawaabteeda haye kor u qaad kor u qaad shafaacada diidi mayno way sugan tahay haye haye yaana waxaad u jeedaa inay shafaaca sugan tahay ka dhalan maysa inay bannaan tahay in la baryo makhluuqaad oo la weydiisto wax ilaahay mooyaane cid kale aanay bixin karin saasaad ujeedaa ayib jawaabaha sheekh uu sheegay kitaabka ku qoranaye naam shafaacada ilaahay baa iskale nebiguna ma laha cid kalena ma laha maxaa u daliila qul lilaahi shafaacatu jamiica wax ilaahay uu leeyahay cid kale lama weydiisan kara weyaan markaa macnuhu haye ayib talabaad cidu ilaahay u ogolaado mayaana cid kale ma shafaaco qaadayso man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidni ilaahayna yuu idmayaa ya cidu raali ka yahay walaa yashfacuuna ay almalaaikatu ila liman irtadaa ilaahayna yuu raalli ka yahay yuu raalli ka ilaahay yuu raalli ka ilaahay haye tafadal haye ahl الtawxiid o ilaahay subxaana wataعala wuxuu waman yabtagi غayr اlislaami diina falan yuqbala minhu waxaan islaamnimo ahayn ilaahay cidna ka aqbali maayo islaamnimadana towxiidka asala markuu abu hureyre rasuula ku yihi man ascadu nnaasi bishafaahaatka shafaacadaada yaa ugu ayaan badan wuxuu ugu jawaabay man qaala laa ilaha illaa khaalisa min qalbi macna ahlu tawxiid markaa shirkiga in shafaaco lagu helo iska daayo waxyaabaha shafaacada lagu waaya ayuu kamid yahy waayo shafaacada cid ilaahay raalli uu ka noqday ayuunbaa helaysa qofka inuu ilaahay raalli ka noqdona shardiga koowaada ay leedahay waa inuu qofkaasi noqdo min ahli الtawxiid inuu noqdo ayb طalbu الشhafaacati min الnabiy calayh الsalaaةu wasalaam haye yaana fiiha tafsiil ko markuu nebigu noolaa shafaaco in la weydiistaa way banaanayd oo la idhaahdo nebiga ilaahay ow aakhiray shafeeco qab saxiix yacnaa waxaad ilaahay ii weydiisaa kuwaad u shafeeco qaadaysa inuu ugu daro haadaa macnaa su-aali shafaaca fii xayaati e maaha in lagu odrhanayo nebiga ilaahay aakhiray shafeeco qab waayo lama gaadhin waktigii nebigu alayه الsalaatu wasalaam shafeece qaadiye ilaahay wuu idmay markaa uma idmana shafeece qaad markaa uu nool yihi shafaaco aakhiro uma idmana waa ta wuxuu u shafeece qaadayaa fi laakhira cidda ilaahay wuu asteeyo fayaxudu lii xaddan bu uhi nebigu alayh isalatu slam inbuu ilaahay xadeynaya ohanaya intaa u shafeece qaad qofkana inuu ku jiro dadka ilaahay u ogolaanaya inuu nebigu u shafeeco qaado lama garanayo ayib markaa markay shafaacada saxaabadu nebiga shafaacada weydiisanayeen macnaheedu waa adducaa lahum bian yakunuu min ahli shafaacati waa inuu ugu duceeye inay ka mid noqdaan kuwa uu shafeeco qaadi doono ayib haddii ishkaal la soo arooriye ka waran oo la idhaahdo safaaca shafaacadii nebigu calayh isalaatu wasalaam shafaacadii ay nebiga weydiisteen bimacnaa ay ka dalbeen inuu ugu duceeyo soo ta axaadiidta ku sugan inuu nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yihi waad helaysaan an axaadiiday ku suganta antum minhum buri nebigu alayh isalatu wasalaam kuanu shafaaco qaadiyaad ka midta marka miyaana macnaheedu ahay inay isaga shafaaco weydiisteen shafaacadiina uu siiyeyba yaعnaa saxaabadii sida jaabir iyo mucaad iyo khaadimkii nebiga alayه الsalatu salaam weydiistay shafaacada yaعni inuu ugu duceeyey shafaaca soo ka rasuulku tilmaamay inuu u shafaaco qaadi doono aakhiro ma inuu isagu shafaacada leeyahy miyaanay taas tilmaamayn mar hadduu bixiyeyba uu yihi waan idiin shafeeco qaadaya ilaahay ba yani tii guud baad ku noqotay qof mucayanaynu ka hadlaynaa hadda oo nebiga intuu u yimi yihi nebiga ilaahay ow igu ducee inaan min ahli shafaacatika ka mid noqdo u yihi anta minhu haddaad xusuusto xadiidkii waxa weeyaan cukaasha e anta minhum nebigu ku yidhi waad ka jawaabi kari le baaraka allahu fiik haye tafadal hmm. marka macanaheedu waxa weeyaan haddaad eh, sujuudda badiso waxaan kuu ballan qaaday inaan kuu shafaaco qaaday saasa marka waxaad sugtay inuu shafaacada nebigu iska leeyay ilahayna wuxu qul lilahi shafaacatu jamiica oo nebigu isagoo adduunyada jooga dad uu sii siin kara shafaacada aakhiro haye shuruud baa ku xidhnaatay haye صaxiix hada ikhbaar can amri haybi shaksigan mucayankee nebigu uu leeyahay aakhiro kuwan u shafeeco qaadi aad ka mid tahay waxi baa arrintaa loogu sheegay waxay la mid tahay soo ibnu mixsan muu odrhan toddobaatankaa kuna jannada gelaya bigayri xisaabin walaa cadaab inaan ka mid noqdo rasuulka ilah igu duceey rasulku muxuu ugu jawaabay anta minhum anta minhum macnaheeduma waxa weeye anigaa toddobaatankaa kugu daraya bilwaxyi buu ku ogaaday sidaynu soo maray in cukaasha ibnu muxsin kaa kun uu ku jiro tanna waa la mid oo shaksigan mucayankee nebigu nebiga intuu weydiistay inuu shafaaco ugu duceeyo nebigu uu yihi anta minhum goonu shafaaco qaadi aad ka mid tahay waxyi buu ku ogaaday marka maaha bixinuu nebigu wax bixinaya waa ikhbaaru can amrin haybiyin calimahu bilwaxyi oo waran uu ku waramayo arrin haybiya uu ka waramayo o dhici doonta fi laakhira oo waxyi uu ku ogaaday so waadix ma marka halka laba masala inooga soo baxay awalan shafaacada saxaabadu nebigu markuu noolaa shafaacada weydiisanayaan macnaheed inuu ahaa noogu duceey inaanu ka mid noqonno kuwaad u shafaaco qaadayso soo waadix maaha eenu macnaheedu waa in shafaacadaada na oo hadda noo sii ballan qaad inaanu ka mid noqonayno kuwaad u shafaaco qaadayso annabiya laa yamliku dalik nebigu taa isagu ma laha taa ilaahay baa iskale ciddu ilaahay u idme u xadeeyay ayuunbuu u shafaaco qaadaya qul lilaahi shafaacatu jamiica waxaa kaloo marka aynu ogaanay nebiga in laga dalbo duco isagoo nool dee inay jaa-is tahay ila wax kale saxaabadu kamay dalbine ducay ka dalbeen طalb الducاء min alxayi الxaadir waa shay jaa-isa wey haddii ducadu shay fi umuur اmashruuca ay tahay waxay la mid tahay un adiga oo yihi waxaad igu ducaysaa inaan ahlujana ka mid noqdo waxaad igu ducaysaa cadaabka qabriga iyo naarta ilahay inuu iga badbaadiyo waxaad igu ducaysaa jannada darajo sare inaan ka galo kumaha saxaabigii nebiga u khidmayn jiray ya anas may saxaabi kala sheego weysadii waxaa usoo dhigi jira haye kuma bilaal maya haye ya kuma maye saxaabigii nebiga nebigu alay الslatu slaam uu ku yidhi nebiga ku yihi asأaluka muraafaqataka fi اljanة idan acinii calى nafsika bikahrati sujuud kumuha ya rabiica ibn kacb ayuu ahaa macnaheed macnaha xadiidkaasi ma waxa weeyaan inuu nebiga weydiisanayo inuu jannada geliyo nebigu asaluka muraafaqataka fi اljanة weliba halka nebigu jannada uu ka galo isaguna nebigu uu ka geliyo la laysa dalika lلnabiyi alayه الsalatu slam nebigu qofna jannada ma gelin karo qofna darajada ilaahay uu subxaana watacaala jannada ka geliyo midaan ahayn ma gaadhsiin karo sida riwaayaadka qaarkood kusoo aroortay waxa uu ka dalbayaa nebigu arrintaa inuu ugu duceeyo waxaad igu ducaysaa an akuuna muraafiqan laka fi ljanna inaan jannada galo weliba adiga dhexdeedaan kugula rafiiqo marka xadiidan ay nebiga shafaacada ka dalbayaan fii xayaatihina waa lamid ee eh, ha u fahmin inay saxaabadu lahaayeen nebiga ilaahayow aakhiro noo shafeeco qaad ee waa noo ducee waxaad noogu ducaysaa aakhiro kuwaad u shafeeco qaadayso inuu ilaahay nagu daro soo waadix ma taasina waa min baabi طalb الducاء min alxayi alxaadir wahuwa jaa-izu soo waadix ma ayib suuruu sheegay ardaygaas jaزak الlahu khayra suurada labaad aye in nebigu markuu dhintay kadib in shafaaco laga dalba rasuulka la shafaaco qaad xukunkeeda waa maxay ma banaana min baabi ducaa'i ilmeyit bay gelaysaa soo ma qof dhintay oo la baryaya ayay noqonaysaa ayib haddii la idhaahdo ka warama Ah, nebigu waa nool ma qirsantii nebigu inuu nool yahay fi barzak waxaad leedahay ha soo ma ayib khalaas nebigoo nool baan an wax weydiisanaya maxaad ku diideysa markuu noolaaba sidii loo weydiisan jiray tan nolosha ka hadal horta intaanad jawaab kala gelin ilaha waa tasliimisay waxaa lagu uri nebigu fi lbarzak ma nool yahay ha markuu adduunyada ku noolaa wax la weydiisan jiray ha dee mar mar hadduu halkan mar ku noolaa la weydiisan jiray halkaana waa ku nooli waa weydiisanaya waa baraya kef meeshu doonayaa ku noolaa sooma noolown haye <laughs> xaadir baanu ahayn qabrigiisaan dul tegaya buu ku yihi imaam xaadir ahayn markaa maasha allah haye tafadal صaxiix waxaan leenahay waa qiyaas maca alfaariq noloshan alxayaat اlbarzakhiya la idhaahdo geerida qofku markuu nafbaxo iyo suurta marka la afuufayo inta udhaxaysa ah iyo noloshan adduunye laba nooloodoo kala duwan weeye in laysaga qiyaas qaataana ma banaana oo la idhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaban jiray markuu adduunyada ku noolaa markuu barsakha ku nool yahayna waa qabanaya waa baail taasi maxaa tusinaya butlaankeeda in labada noolood kala duwan yihin laysaga qiyaas qaataana inay baatil tahay aye yani axwaal الnabiyi tagayarat bacda mowti axwaashii nebigu markuu dhintay kadib way isbedeshay oo lam yucaamilhu الصaxaabatu ridwan اllahi calayhim kama kanuu yucaamiluunahu fi xayaatihi saxaabadu ulamay dhaqmin nebiga markuu noolaa se ula dhaqmi jireen taasina waxay tilmaamaysa labada nololood inay inay kala duwan yihin bay tusinaysaa ayib tusaaleyaalna waynu bixinay soo ma ayib nebiga calayh الsalaatu wasalaam ayna ruuxuhu fi lxayaati اlbarzakhiya ruuxdiisu xaggey joogtaa fi lxayaati اlbarzakhiya haye xaggey joogtaa a nacam jasaduhu fi اlqabr waa waadix taas ciiduna ma cunto ajsaad alambiya ki ruuxdii nebigeyn ya fi lmala lacla fi lmalai lacla nacam fi lmalai laclaa xagga sare ayaa ruuxdii nebiga alayh isalatu salaam loo qaaday waana arrintu ilaahay ka baryayey nebigu intaanu geeriyoon ka hor ilaahay subxana wa tacala weydiisanayay qowlka odhanaya ka warama ruuxu الnabiy alayه الsalatu salaam tatuufu fi اlcaalam caalamkay ku wareegtaa meel kastoo laga xadraynayo oo nebiga lagu saliyana way timaadaa khusacbalaadka suufiyada markay akhriyayaan qasaa'idkan mawliidka idhahdaan marxaban marxaban ya nuur alcayni marxaban marxaban ya jadd alxusein ruuxdii nebigaa timi bay ku leeyihin qaarkoodna maro cad baabay dhigaan idhahda halkaasuu nebigu alayh isalatu salaam fadhiisanaya marka waa kuwaa soo dhoweynaya soo dhawow leh ka warama haye والdليل على بطلان ذلك نصuustee haa muxuu yidhi ruuxda nebigu inaanay adduunyada ku dawaafin oo meelaha lagu hadalayo meelaha lagaga iyo xadarooyinka aanay iman waa baadil baa ti inay timaadaa bimacana waa baadil maxaa u daliila butlaanka janada joogta ma aanay iman karin halkana ya lagama soo noqdo haye haye bas ay fadhiso <laughs> haye ya kuma maqlayo de wuxuu qabanayaba kama inan hadal ruuxdiisu inay timaaddo baynu hadda ka hadlayna haye a kor u qaad kor u qaad rooxadana tan iga bakti rooxadana iga bakti laa yarjicuun ha jasad kuma soo noqonaya lagu hi waa ruuxdii un haye alayh الsalaatu wasalaam allahu akbar jazaka allahu khayra aad baad umahadsanta awala arrintaas waa baطil wاdaliilu calى buطlaaniha awala cadam الdaliil arrin hayba bay ka warramayaan soo maa wax inaga qarsoon waa ruuxda nebigu alayh الsalaatu wasalaam inay adduunyada ku dawaafto oo meelaha lagaga saliyayo meelaha inay timaado ma daliilu calaa dalika bay lana wal maxaa u daliila ma ilaahay baa inoo sheegay qur-aan ku xusan tahay ma nebiga alayh isalaatu wasalaam inoo sheegay marka wax arrin keyba ku saabsan oo aan daliil lahayni sax maaha waa bail taas waa taas waa talabaada soo ardaygaasi sheegay hada mukhaalifu liladilati saxiixa waa arrin khilaafsan adilada saxiixa ah ee tilmaamaysa nabiga caleyh afضل الصalaaةu watasliim sida xadiidka u akriyay in اllahi malaaئikaة sayaaxiin yubaliguunanii can umatihi الsalaam ilahay wuxuu leeyahy malaa'ig wareegta malaa'igtaas shaqooyinka ay qabtaa waxaa ka mid a ummadaydu salligay igu saliyeen salaamta islaaman bay soo gaadhsiiyaan nebigu halkan lagaga saliyayo hadduu xaadir ku yahay oo ruuxdiisuba ay joogto malaa'ig shaqadaa qabataa waxay noqon lahayd cabas iyo macno dar waa adigoo iminka tusaale ahaan halkan jooga oo darsigan wixii laga yidhi waxaa la yihi berritole waa fasax waad waad waa waanad maqlaysaa inuu qofku soo gaadhsiiyo isaguna meesha joogay oo ku dhaahdo ebelow berri waa fasax soonigii kula joogay aniguba maqlayay baad leedahay soo ma niyo in la badani da inan kula joogay miyaad ilowday qofku waxaanu war u haynin buu ugaa u baahan yahay in la gaadhsiiyo lakin wuxuu isaguba goobjoog u hayo warkiisa u hayo in la gaadhsiiyo uma baahan so waadix ma waxaa kaloo rasuulku alayه الsalaatu wasalaam uu yihi saluu calaya xayثu kuntum faina salaatakum tablugunii meel kastoo aad joogtaan igu saliya saligaad igu salidaan wuu isoo gaadhaya muu odhan nebigu goobjoog baan oo xaadir baan oo halkaad igaga saliyeysa waxaa kaloo nusuusta qaar ee tilmaam sida xadiidkii saxeynka ku jira xawdka ka warramayey in dadka qaarkood laga leexin doono xawdka oo nebigu odhan doono asxaabi asxaabi oo lagu odhan doono inaka laa tadri ma axdaثuu bacdak waxay dabadaa la soo dariyeen garan maysa taasina waxay tilmaamaysaa nebigu alayه الsalatu salaam markuu dhintay kadib axwaasha ummaddiisa wixii uu nas ku soo arooray in la gaadhsiiye mooyaane sida salligaas oo kale lagu saliyayo inaanu nebigu alayه الsalatu salaam aanu waru haynin fainaka laa tadri ma axdaثuu bacdak oo kuwa ummaddiisa kamid ahaa ee ridoobay haddii nebiga ruuxdiisu ay caalama ku dawaafayso oo meel kasta ay joogto nebigu warkooda waa hayn lahaa mana dhacden in lagu dhaha fainaka laa tadri ma axdaثu bacdak weliba nebigu alayه الsalatu salaam wuxuu akriyey aayad qur'aana oo sii caddaynaysa inaanu ogeyn waxa ummaddiisu ay samaynayso ee adduunyada ay ku samaynayso markuu dhintay kadib waa aayaddii nabiy ciisa ilahay uu kaga warramay fa aqulu qaala alcabdu saalix buuri nebigu alay slat slam waxaan odhanayaa siduu yihi addoonkii ilaahay ee wanaagsan waa nabiy ciisa ya akhriyii aayadda fi suurati اlmaa-ida wakuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim intii aan dhex joogay bimacnaa aan noolaa yanaa xaadir baan ahaa goobjoog baanu ahaa markhaati baan ka ahaa wixii ay samaynayeen falamaa tawafaytanii kunta anta araqiibu calayhim manaa waxaad ahayd adiga ahaa ka xaalkooda ogaa xogaalka u ahaa la socday wax arrinkooda kamid inaanu ka qarsoonayn marka taa macneed waa maxay waxaan odhanayaa suu ihi addoonkii wanaagsan nabi ciisa macnaa intaan dhex jooga waan ogaa waxay samayna lakin markay dhinteen kadib ilaahu adaa ogaa xaalkooda la socday anuu ma ogeyn weyaan macnaheedu marka waa arrin baila weeye wax xadiida oo saxiixa oo kusoo arooreyna ma jiro in nebigu alayh isalaatu wasalaam ruuxdiisa caalamka ay ku daweefto marka arrintaas waxay kulmisay inaana daliil ahayn iyo in adilada saxiixa ah ee nebiga alayه الsalatu salaam ka sugnaatay ay khilaafsan tahay ayib marka arrinta ku saabsan nebiga alayه الsalaatu wasalaam barzakha waa ku nool yahay marka waa baryaynaa shafaacana waa weydiisanaynaa waxay ku salaysan tahay qiyaas اxayaaةi اbarzakhiya alى aya alى xayaaةi اdunya aw calى اxayaaةi اdunyawiya in nolosha barzakha looga qiyaas qaato nolosha addunyo taasina waa qiyaasu maca alfaariq oo laba shay oo kala duwan baa la ysaga qiyaas qaadanaya waana tashbiih baila weeye laba shay oo kala duwan in la isaga qiyaas qaato tashbiih baila baa ka dhasha waay shubhada lixaad shubhada madmuunkeedu waxa weeye ana nabiya salى اllahu alيه wasalam ucطiya shafaaca wa ana aطlubuhaa minhu ilaahay subxaana watacaala nebigiisa shafaacada ayuu siiyey idinkuna taa waa qirsan tihiin inuu ilaahay nebiga shafaaca uu siiyey marka maxaa dhib ku jira wixii ilaahay uu siiyey inaan weydiisto aan ka baryo isagoo nebigu qabriga ku jira waxaasoo ah shafaacada ma qirsantihiin inuu ilaahay nebiga shafaaco siiyey waxa ilaahay uu siiyey inay weydiistaa adaba dhibka ku jira waa maxay qofka ilaahay waxa uu siiyey in la weydiistaa ma shirkiba ah oo qofka ilaahay xoolo siiyey haddaan xoolaha weydiisto su-aasha ha banaanaato ama yaana banaana lakin dee shirki maha bay ku leeyihin qofka ilaahay cilmi siiyey in idhaahdo cilmiga weydiistaan idhahdo ibar saasoo kale shirki maha marka su-aal lmakhluuq wاطalbu minhu mima acطaahu اllah laysa bishirk makhluuqa in la weydiisto oo laga dalbo wixii ilaahay uu siiyey shirki maaha bay yidhaahdeen fain qaala hadduu idhaahdo annabiyu salى اllahu alيه waslm nebiga ucطiya waa la siiyey ashafaacata oo ilaahay baa siiyey wa ana aniguna aطlubhu nebiga waxaan ka dalbayaan weydiisanaya mima acطaahu اllah wixii ilaahay uu siiyey wax ka mid a ah. jawaabtu faljawaabu waxa weeye ana allaha ilaahay acطaahu waa siiyaa shafaaca wanahaaka ilaahay waa kuu diiday an tadcuu inaad barido maca allahi ilahay la jirkiisa axadan axadna nebiguna axadkaasuu soo gelayaa faqaala wuxuu yihi ilaahay falaa tadcuu ha baryina maca allahi ilaahay la jirkiisa axadan axadna oo ilaahay cid kalaha wada baryina ilaahay oo qura barya in ilaahayba la yska daayo cid kale un la baryaana kasii daran wa alabuka dalabkaaga min allahi ilaahay aad ka dalbayso shafaacata nabiyihi sala allahu alay wasalam nebigu inuu ku shafeeco qaado cibaadatu weeye haddaad ilaahay baridaad tidhaa ilaahay ow inta nebigu u shafeeco qaadaya igu dar baryadadaasi waa cibaado marka baryadii markaad ilaahay ku barido cibaadada noqonaysa haddaad nebiga ku baridaad tiraa nebigo ii shafeeco qaad iyadoo nebigu uu dhintay waxay noqonaysaa iyaduna inaad nebiga caabudday wallaahu ilaahay nahaaka waa kuu diiday an tushrika inaad ilaahay la wadaajiso fii hadi lcibaada cibaadadan baryadaa dhexdeeda axadan axadna fa idaa kunta tadcuu haddaad tahay inaad baryayso allaha ilaahay an yushaficahu fiik inuu ilaahay nebiga ka shafaaco aqbalo markuu adiga kuu shafaaco qaado faatichu ilaahay ku adeec fii qowlihi tacaala falaa tadcu maca allahi axda oo sidaad ilaahay u weydiisan ugu uga amar qaadatay eada shareecadiisi ugu camal fashay ee aad ilaahay oo qura baridaad tidhi ilaahay ow inta nebigu u shafeeco qaadaya igu dar shafeeco qaadkiisaana ii aqbal dee masalada ducadana saasoo kale ilaahay ku addeec oo ilaahay waa kuu diiday isaga cidaana inaad baridee nebiga iyo cid kala toona ha baryi kaasi waa jawaab jawaabta labaad waa aydan fa ina shafaacata shafaacadu ucطiyahaa waa la siiyey kayru الnabiyi salى الlaه alيه waslm cid aan nebiga ahayn fasaxa waxaa ansaxday ana almalaaئikata malaaئigtu yashfacuuna inay shafeeco qaadayaan oo qur-aanka iyo sunahaba waa lagu sheegay inay malaigtu shafeeco qaadayaan wakam min malaki fi الsamaawaati la tugni fashafaacathm shayئa ila min bacdi an yaأdana allahu liman yashaaء wayarضى marka intaanu ilaahay idmin ma shafeeco qaadayaan cid aanu ilaahay raalli ka noqonna uma shafeeco qaadayaan macnaheedu waa maxay markuu ilaahay idmo ciddii ilaahay raalli uu ka noqday u shafeeco qaadayaan walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaana malaa'igtay ku saabsantay oo cid ilaahay raalli ka noqday mooyaane cid kale uma shafeeco qaadayaan macnaheedu waxa wey cid ilaahay raalli ka noqday oo u shafeeco qaadayaan xadiidka saxiixa ku jira waxaa ku timi inuu ilaahay odhan doono shafacat almalaa'ika washafaca annabiyuun washafca almu'minuun falam yabqa ilaa arxam raaximiin malaa'igtii waa shafeeco qaadeen nebiyadiina waa shafeeco qaadeen muminiintana waa shafeeco qaadeen waxaa hadhay arxamu raaximiin markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala jamaacaad ummaddiisa ka mida uu naarta ka soo saari doonaa bifadli waraxmati waayo fasaxa almalaa'ikata yashfacuun wasaxa ana alawliyaa yashfacuun waxaa kaloo ansaxday awliyadu inay shafaaco qaadayaan oo waa kaale ilaahay subxana wa tacaala washafaca almu'minuun muminiinta way shafaaco qaadeen walafraata wasaxa waxaa ansaxday ana alafraata caruurta yaryara sakiirtae waalidkood ceelalyada u ah yashfacuuna inay shafaaco qaadayaan marka alafraat waa kuwa ceelalyada ah marka waxaana looga jeedaa caruurta yaryar ee sakiirtay ee waalid markaa muminiini ay dhaleen iyagana xadiida waxaa kusoo aroortay waalidkood inay u shafeeco qaadayaan markaa intaasiba nebigoo qura maahae nebiga shafaacada waa lala wadaagaa shafaacada nebiga waxay qaybsantaa shafaacada waxay u qaybsantaa caama ama mushtaraka iyo khaasa mid la wadaago iyo miduu nebigu alayh الsalatu salaam la gaariyay shafacooyinka nabigu la gaaray waxaa kamid ah shafaaca liahli lmowqif oo ambiyada kale marka ka cudur daartaan nabigu isagaa shafeece qaadaya iyo shafaacada adeerka abu aalib u shafeece qaaday labada dhinacba khaas bay ka tahy iyo shafaacada u shafeece qaadayo ahl اljana fi istiftaaxi baab اljana saddexaasi nebiga khaas bay ku yihin laakiin shafaacada ku saabsan in cid markaa ahlu oo dunuubtooda naarta ku gashay loo shafeeco qaado si uu ilaahay naarta uga soo saaro nebiga kuma gaaraha bal malaa'igta iyo ambiyada kale iyo mu'miniinta intuba waa la wadaagaan marka wuxuu leeyahay ataquulu ma waxaad odhanaysaa in allaha ilaahay acطaahum waa siiyey malaa'igta iyo kuwaa kaleba shafaacata faaطlubuhaa minhu markaa waan ka dalbaya fain qulta haddaad tidhaa haada kaas oo tiraa malaa'igtan baryaya wuxuu malaa'iga ii shafeeco qaada aakhiro ama muuminiintaan baryaya dhimatan odhanaya aakhiro i shafeeco qaada ama caruurta iyo sakiirtay baan baryayaa ee dhimatan odhanaya aakhiro i shafeeco qaada rajacta waxaad u noqotay ilaa cibaadati saalixiin saalixiinta caabudistoodii allatii taasoo dakara allahu ilaahay uu ku sheegay fii kitaabi oo dee baryadaa la baryayo alaban lishafaacati midoo shafaacadooda la doonayay caabudistooda ahayd oo wax kala ma ahayd haulaai shufacaahuna cinda allahi bay lahayn marka la haha maxaad maxaad u caabudeysaan ama maxaad u baryaysaan wain qulta haddaad tidhaahdaa laa maya anuu nebigun baan isagoo dhintay shafaaco weydiisanayahay malaa'igta iyo caruurta yar sakiirta iyo cid kale ma weydiisanaya haddaad tidhaahna baطala qawlka qowlkaagu uu buray oo inaad nebiga shafaaco weydiisataa waxay ku dhisnayd in nebiga shafaacada la siiyey soo ma markaa taa maxaa ka dhalanaya oo waxaad lahayd qofka wixii ilaahay uu siiyey waa la weydiisan karaa nebigana shafaacada waa la siiyey marka markii lagu uhi malaa'igtaba shafaacada ilaahay waa siiyey oo akhiro waa shafaaco qaadi doonaane iyadoo adduunyo la joogo shafaaco ma laga baryi karaa waxaad tidhi maya idan qaacidadaadi waad burisay oo qaacidadeedi hayru muarida bay noqotay waxaa qaacidadeedii ka soo baxday makhluuq kasta wixii la siiyey inaan la weydiisan karin oo waa la siiyeyo waan weydiisanayaa inaanay ahayn daliil saxa inaanay ahayn adaaba qiray wain qulta laa iyaga shafaaco weydiisan maayo baطla qowlka waxa bure qowlkaagii ahaa acطaahu اllahu nebiga waa siiyaa shafaaca wa ana aطlubhu waxaan ka dalbayaa mima acطaahu اllah oo cilada aada nebiga ku shafaaco weydiisanaysa waxay ahayd in shafaacada la siiyey malaa'igtii oo ciladii lafteedii laga helay oo shafaaca siinana ka baryi maaya baad tidhi idan cilada banaynaysa in nebiga shafaaco la weydiistaa siinta ilaahay uu siiyey inaanay ahayn baad qirtay oo cilada adigaaba buriyeyba waayo hadday ciladu tahay waa la siiyey de malaaigtaba waa la siiyey maxaad u kala tafriiqisay marka waayo masaladan ah nebiga ilahay baa shafaacada siiyey shafaacadii ilaahay uu siiyey un weydiisanaynaa isagoo dhinto qabrigiisa jiifa markaa dhibka ku jiraa muxuu yahay dhowr weji baa lagaga jawaabaya wejiga koowaad wuxuu yahay in la idhaahdo markaad leedahay nebiga shafaaca la siiyey waa hadal mujmalah maxaad uga jeedaa ma ilaahay baa shafaacada mulki siiyey tamliikan muطlaqan siin aan qeyd lahayn iyo shardi toona oo macnaheedu uu yahay anahu yashfacu fi man shaa fii ayi waqtin shaa inuu nebigu cidduu doono u shafaaco qaadi karo gaal iyo muslim cid ilaahay u idmaya cid kaleba waktigu doono inuu shafaaco qaadi karo fi اdunya fi اlbarzakh fi اlaakhira siinta ma taasaad uga jeedaa oo ilaahay baa shafaacada mulkisiiye o yihi waa waxaagii adaa iskale saa doonaysa ugu tasaruf oo cidduu doonuu shafaaco qaadi karaa cid loo idmiye cid kaleba waktigu doono u shafaaco qaadi karaa saasaad uga jeedaa mise waxaad uga jeedaa ilaahay baa shafaaco u idmi doona u ogolaan doona inuu shafaaco qaado fi lakhira waktiga ilaahay uu doono ayuu ilaahay u idmi doonaa inuu shafeeco qaado oo cidda ilaahay subxaana watacaala uu ogolaadana uu shafeeco qaado marka labada keebaad uga jeeda haddaad ka hore u jeedo oo ah inuu ilaahay shafaacada nebiga mulkisiiyey tamliikan muطlaqan oo cidduu doono u shafeeco qaadayo oo bilaa idnin uu doonona uu shafeeco qaadayo fa hada bail oo jiro tamliik muطlaq shafaacada nebiga ama cid kaleba la siiyey waxaana u daliilo baailnimada arrintaa qowl tacaala qul lilaahi shafaacatu jamiica shafaacada inuu ilaahay iska leeyey oo lahaanteedu ilaahay ku kooban tahay ayaa aayaddani tilmaantay aayaadka kalena inuu ilaahay cid shafaacada siiyey may sheegin ee waxay sheegeen inuu cid shafaaca qaad u idmi doono wakti gaara cid gaaro shuruud gaara lana inay u shafeeco qaadaanna ilahayna ogolaan doono uma jiro daliil sheegaya in shafaacada la mulki siiyey tamliikan mulaqan ma la socota waxaa jira un daliil sheegaya waktiga ilaahay uu doono cidda ilaahay uu doono inuu idmi doono inuu u shafeeco qaado waadix haddaad ujeedo ka labaad oo ah inuu ilaahay u idmi doono waqti mucayan oo ilaahay uu doono waa yowma alqiyaama cidda ilaahay uu doono oo sifaad iyo shuruud gaara ah le inuu shafeeco qaado taasi waa xaq laakiin taasi maaha macnaheedu ana allaha mallakahu shafaacata tamlikan muطlaqan oo la odhan kara ilaahay baa siiyey isagaa iskale wuxuu ilaahay siiyey baan weydiisanaya ma maaha siin muطlaqa waa idan wakti gaara oo ilaahay uu doonayo marka waktigii iyadoon la gaadhin ilaahay uu idmaayey cidduu ilaahay uu idmayey u xadaynayeyna xadayntoodii iyadoon la gaadhin sidaad nebiga shafaaco uga dalbaysaad uga baryaysa waxaan looba idmin adduunyada intaad joogto nebiguna fulbarzakh uu yahay fi aan aakhiro la gaadhin soo saar nebiga shafaacadii looma idmin weli walihaada xadiidka saxiinka ku jira xadiid shafaaca maxaa ku timi markay khalaaiqdu u yimaadaan hadday shafaacadu ahayd wax nebiga la mulki tamliikan muطlaqan dee markaaba uu bilaabi lahaa shafaaca qaad soo maa laakiin muxuu samaynayaa nebigu wuxuu inoo sheegay inuu carshiga hoostiisa ku sujuudi doono oo ilahay uu ammaani doono saa u sujuudsanaan doono ilaa ilaahay uu ku idhaahdo irfac ra'sak washfac tushafc markaa loo idmuu nebigu alayh الsalatu salaam uu bilaabaya markaa lafteeda ma cidu doonuu shafeaco qaadaya isagaa shafeacada iskale maya fayaxudu lii xaddan baa xadiida ku timi intuu ilaahay u xadeeyo lahaa intaa u shafeaco qaadu muu shafeaco qaadaya idan tamliik muطlaqi ma jiro waadix mata ayib marka in loo idmi doono aakhiro cidda ilaahay uu doono inuu shafeaco qaadana loo ogolan doono shafeaco qaadkooda ka dhalan mayso inay banaantahay in nebiga shafaacada laga baryo o la weydiisto qabla waktiha oo qabla alidni biha intaan waqtigeedii la gaadhin idankii laysu idmiyey iyo xadaynteedii intaan la gaadhin waadix wejiga labaad nebigu calayhi salaatu wasalaam mara waaxida muu sheegin inaynu isaga shafaaco weydiisano isagoo nool aynu idhaahno noo shafeeco qaad akhiro ama markuu dhintay kadib aynu idhaahno nebiga ilah noo shafeec qaad kuwaad u qaadaysa lagu dar siduu kuugu dari karaa nebigu ma isagaa iskale oo ciddu doona u qaadaya maya ilaa loo idmo ciddii loo xadeeyay caddaato ma isagaa shafeec qaadaya nebigu calayh isalaatu wasalaam asbaabta shafaacadiisa lagu helo ayuu caddeeyey kow maxaa ka ah towxiidka man qaala laa ilaha ila اllah khaalisa min qalbi waxaa ka mida sukna اmadina wasabru calى lawaa'iha wa shidatiha in magaalada madiine la dego oo dhibkeeda iyo kadeedkeeda lagu sabro waxaa ka mid ah almowt fi lmadina qofku madiine inuu ku dhinto waxaa ka mida min asbaabi الظfr bshafaacati الnabiy alayه الsalaatu wasalaam ducadan adaanka dabadi la akriyo in marka adaanku dhamaado nebiga lagu saliyo kadibna la hahdo allahuma raba hadi dacwa taama wasalaati اlqaa'ima ka sidaa yidhaahda nebigu wuxu uhi xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama yani waa min asbaabi aldafar bishafaacati nabiyi calayh islat slam qofkuu dadka nebigu shafeeco qaadaya ilaah u idmeeya inuu shafeeco qaadayo inuu ka mid noqdo asbaabteeday ka mid tahay hadday asbaabta ka mid tahay in nebiga la baryo oo shafaaco la weydiisto limaada lam yadkur dalika nabiy walow maratan waaxida muxuu nebigu u sheegi waaya hal marna ha noqotay wejiga saddexaad ilaah ada mukhaalif liijmac saxaaba ijmaaci saxaabada iyo ciddii ka dambeysay waa khilaafsany in nebiga la baryo shafaaco isagoo dhintay shafaacaha laga barya ama wax kale ha laga barye e lam yaqac dalika fi lquruuni الhalaaثa almufadala saddexdii qarniyo fadliga badnaa dhexdooda may dhicin qabla intishaari shirk intaanu shirkigu ummadda ku faafin arrintaasi may jirin shirkiguna wuxuu ummadda nebi maxamed ku dhex faafay fii xuduudi اqarni الraabic quruuntii saddexda ahayd ee khayrka badneed markay dhammaadeen kadib qarnigii afraad dhammaan waxay dhinteen quruntaa fadliga badnaa iyadoo axad minhum isagoo qabriga nebiga ka fog ama dul taagan aanu nebiga shafaaco weydiisan wax kalena aanu weydiisan waxaaba ugu fududba ducaday nebiga ka dalbi jireen markay abaartu qabsato markuu nebigu dhintay inay kala leexdeen oo saxaabadii rasuulka alayh salaatu wasalaam ducada ay ka dalbeen sa cabaas iyo raggii lamidka ah soo waadix maaha wejiga afraad qaacidadana qofka wixii la siiye ood weydiisan kartaa sax maaha nebiga waxyaabo kaloo ilaahay siiyey waxaa ka mid a ah alxawd fii carasaat اlqiyaama nebiga hadda ma ku odhan kartaa ama isagoo noolba nabiga ilaah waxaan kaa baryayaa inaad xawdkaaga iga waraabiso may wakadalika waxaa la siiyey almanzila alcaaliya fi ljanna intuu noolaa igu duco waa la odhan karayay inaan jannada darajo sare ka galo laakiin jannada derajada sareed ka gelayso nebiga ilaahayow ee ilaahay uu ku siiyey wax iga sii oo meel yar ii bannaay o iga yaro durugo anna halkaa igee lama odhan karo iyagu ma iltizaamayaan in wax kastoo nebiga la siiye nebiga la weydiisan karo jannuu ilaahay siiye nebiga jannameed ka bari karta <laughs> maya soo maa idan qaacidada laysat calaa ilaaqiha nebiga wax kastoo la siiye waa la weydiisan karaa laysat calaa ilaaqiha walaa yastaiicuuna iltizaamaha wejiga shanaad waxaa fii sunani tirmidi ku sugnaaday xajarulaswadka ilaahay inuu siiyey in qofka muslimka ee muwaxidkaa ah ee taabta inuu u markhaati furo annahu yashhadu liman istalamahu xajarulaswadka arrintaa ilaahay baad siiyey soo ma in qofka taabta isagoo kacbada ku dawaafaya inuu u markhaati furi doono marka qaacidadini markaynu ku shaqayno ma odhan karnaa xajarulaswadka waxaa ilaahay uu siiyey baan weydiisanaya waxaan odhanayaa xajarulaswadow maalinka qiyaame i markhaati fur ama ii shafeeco qaad taa iyagoo ma ogola oo de waa kuwii lahaa annagu dee ambiye iyo awliye iyo saalixiin baanu barana barina dhagaxan iyo geede iyo si mushrikiinta maanaan bariyin soo dhagax barigii dib ugu soo noqon mayso xajarulaswadku waa dhagaxuune sidaa cumar uu yihi inii la aclamu anaka xajar laa tanfacu walaa tadur walow anii raأytu rasuula اlah yuqabiluka ma qabaltuka waa taas idan qaacidada qaacida saxa maaha wejiga lixaad waa kaa uu musanifku jawaabta labaad ku sheego oo ah nebigo qura shafaacada lama siin malaa'igta waa la siiyey muminiin waa la siiyey caruurtii rada ma nebigun baa la weydiisan karaa mise iyagana waa la weydiisan karaa hadduu idhaa iyagana waa la weydiisan karaa malaa'igta laftooda laga bari karaa arrinta dee malaa'igtii wuxuu ku sameeyey wixii ay mushrikiinu ku samayn jireen shirkigoodu kaasuu ah inay malaaigta baryaan u gowracaan walihada rajacta ilaa cibaadati saalixiin alatii dakara allahu fi kitaabi hadduu may anigu malaaigta weydiisano nebigun baan weydiisana waa lenahay ayna qaacidatuka so tii qaacidadaadu ahayd nebiga waa la siiyey wuxuu ilaahay siiyey baan weydiisanaya maxaa dhiba waxa lagu leeyay dee malaaigtana ilaahay shafaacada waa siiyee dee iyagana haddaad weydiisato maxaa dhiba baa lagu leeyahy limaada tufariqu bayna almutamaahilaat wax isku mida maxaad u kala duwaysaa axkaam kala duwanaad aada u siinaysaa wallahu subxaana wa tacaala aclam salى اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى alihi وaصxaabihi ajmaciin